بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkeennii jawaahirkana weli ku jirnaa baabu su'aali biasmaa'ihi magacyaalkiisa tacaala in lagu su'aasho cinda annoom marka la hurdaya agteedii iyo wayuxadirukum allahu nafsahu ilaahay naftiisu idinkaga digaya can ibni cabbaasin ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda acuudu waxaan magan galay bicisatika cisadaada alladii allihii cisadii laa ilaaha ilaa anta alladii kii laa ilaaha alla uusan jirin ilaa anta adiga maahane alladii laa yamuutu ee aan dhimanaynin waaljinnu waalinsu yamuutuuna jinni iyo insi way dhimanayaane can abi hurayra can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa jaa'a hadduu yimaado axadukum midkiin firaashahu gobashiisa iyo meesha uu jiifanayo falyanfudhu ha jafo sanifati thawbihi miradiisa darafkeeda ha ku jafo alaaa maraatin ilaa wax kaga gadaal maray ma oga waliyaqul ha dhaho biismika magacaaga rabbii rabbiyo wadactu janbii dhinacayga dhulka ku dhigaya wa bika adiga magacaagaan arfachu ka soo korqaadayaayo in amsakta haddaad celiso nafsii nafsadayda faqfir lahaa u dembi dhaaf wa in arsaltahaa haddii aad ii soo dirtana faxfadhaa ilaahow ii ilaali bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin saad addoommadaada saalixiinta u ilaaliso wacan xudayfata qaala kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa aawaa markuu udunmahayo ilaa firaashihi gogashiisa qaala mid yidhaahda allaahuma ilaahayow biismika magacaagaan axyaa ku noolaan wa amuutu kuna dhimanaya waidaa asbaxa markuu waabariistana qaala wuxuu ohan jiray alxamdu lilaahi ilaahay ay mahad u sugnaatay alladii allihii axyaamaa na soo nooleeyey bacdamaa amaatana markaan dhimanay kadib wa ilayhi nushuur xaggiisaana ururka iyo kulanka iyo meesha loo noqonayo ay ahaatay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam yaquulu llahu tacaala ilaah wuxuu yidhi ana anigu cinda danni cabdii bii addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay wa ana macahu anigaana addoonkayga micigiisa idaa dakaranii markuu u xusayo fain dakaranii hadduu igu xuso fii nafsii nafsadiisa dakartahu fii nafsii naftaydaan ku xusaa wain dakaranii fii mala'in jamiica hadduu igu dhex xuso dakartuhu dakartuhu waxaan ku xusaa fii mala'in jamiico oo khayran khayrin minhum ka khayr badan wain taqaraba hadduu iigu soo dhowaado addoonkayga ilaya xaggayga bishibin hal taako taqarabtu ilayhi diraacan dhudhun baan u dhowaadaa wain taqaraba ilaya diraacan dhudhun hadduu ii soo dhowaadana taqarabtu ilayhi baacan bac baan u dhowaadaa waa gacan kaamil ah wain ataanii hadduu ii yimaada yamshii asagoo soconaya ataytu harwala orod baan ugu tagaa buu yidhi ilaahi subxaana watacaala maba loo dhibaato geliya naxariista alla suu ku heli lahaa dhib badane waa laga horgeeyaa baabu yadullaahi ilaahay gacantiisa mala waaye mid buuxda walaa shaqsa aqyar mana jira shaqsi ka masayr badan min allaahi ilaahay xaggiisa iyo wa ducaau lkuruub kurbooyinka waxaa looga ducaysto can abi hurayra ana rasuul allaahi qaal yadullaahi ilaahay gacantiisa subxaana wa tacaala malaa waa mid buucda taaquuduhaa mana nusqaamayso oo kama nusqaamiso nafaqatan wax bixin saxaa'u lleyli waannahaar way shubantaa oo wuu bixiyaa ilaahay habeen iyo maalinba waqaala wuxuu yidhi ara'aytum bal ka warrama maa anfaqa wuxuu nafaqaynahay mundi laga biloabo markii khalaqa asamaawaati waalard samaawaatkii arlada uu abuuray fa innahu lam yaqd kama nusqaa min maa fii yadihi waxa gacantiisa ku jira waxba wa qaala wuxuu yidhi carshuhu carshigiisu cala almaa'i biyo korkii ayuu ahaaday wa biyadihi alukhraa gacantiisa kale ayaa almiisaanu miisaanku uu ahaaday yakhfidu wa yarfacu wuu hoos dhigaa wuuna kor qaadaa subxaana wa tacaala can almugiirata qaala qaala wuxuu yidhi sacad bin cubaada low ra'aytu haddaan arki lahaa rajulan min maca imra'atii naagtayda micigeeda aan ku arki lahaa ladarab faxadtuhu bisayfi sayftaan qoorta uga goyn lahaa ayra musfaxin hayra musfaxin hayra musfax wuxuu ula jeedaa hayra daaribin bicardihi ma anoon ahayn mid safixiya oo ka leexiya meesha ay dadka waxba ka yeelaynin ma ahee meesha kalan uga dhufan lahaa fabalaqa dalika rasuula allahi bay arrintii gaartay faqaala nebigu wuxuu yidhi tacjabuuna ma waxaan la yaabantahin min khiirati sacad sacad masayrkiisa wallaahi baan ku dhaartaye la ana aniga aqyaru minhu ka masayr badan wallaahu ilaahay ayaa aqyaru minii iga daran anigana wamin ajli khayrati illaahi ilaahay masayrkiisa dartii ayuu xarama wuxuu u xaaraantinimeeyey alfawaaxisha waxyaabaha fawaaxishtee xunxun maa dahara minha wamaa batana wixii muuqday wixii qarsoonba walaa axad axad ma jira axab looga jeclaya ilayh xaggiisa alleh alcudru min allaah inuu dadka uu cudur daaro wa min ajli dalika saa darteed ayuu bacaa wuxuu u soo diray almubashiriina iyo walmundiriin rasuul bishaarayso iyo kuwa digtaa walaa axad axad ma jiro axabu ilayhi xaggiisa looga jeclaya ilaahay almidxatu ammaanta min allaahi wamin ajli dalika saa darteed ayuu wacad allah ilaah wuxuu u diyaariyey aljannata jannada u ballanqaaday mu'miniinta can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahda cinda alkarbi kurbada agteeda laa ilaaha ila allahu alcaliimu alxamiim ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro waa alla cilmi badan oo dulqaad badan laa ilaaha ila allah rabu alcarshi alcadiim waa carshiga cadiimka rabbigii lahaa laa ilaaha ila allah rabu asamaawaati wa rabu اlardi iyo wa rabu alcarshi اlkariim baabu tacruju almalaa'ikatu malaa'igta koritaanka kor ay korto baabkeedii waa iyo wa ru'yat ullah ilaahay aragtidiisa yowma alqiyaama maalinta qiyaamay muslimiintu arkayaan iyo wujuuhun naadiratun wejiyaala ifaya can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi qaal yatacaaqabuuna fiikum waxaa iskiin bedelayo iscerdanaya dhexdiina malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii iyo wamalaa'ikatun binnahaar waijtamicuuna waxay ku kulmaan fii salaati alcasri iyo wa salaati alfajri salaadda subax iyo salaadda casirka oo qoladii casir ka timidna subaxii bay baxaysaa kuwo kalea subaxii imaanayo markaabay kuwaana baxayaan saasay isku bedelaan uma yacrifu waxaa korahayo kor aadaya alladiina kubii baatuu baryay fiikum dhexdiina fayas'aluhum wuu weydiinayaa ilaahay wahuwa aclamu bikum wahuwa asagoo aclamu uga cilmi badan bikum idinka saar ahaydeen fayaquulu subxaanah wuxuu leeyahay kayfa taraktum cibaadii addoommadayda sied uga soo tagteen fayaquuluuna waxay odhanaan taraknaahum waan ka soo tagnay wahum yusalluun aybuu tukanaya wa aataynaahum waan u tagnay saaqayna wahum yusalluuna aybuu tukanaya can abi saciid alcudriy radi allahu canhu abi saciid alcudriy qulnaa waxaanu yidhi yaa rasuula allah hal naraa rabbanaa rabbigeen ma arkaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo qaala wuxuu yidhi hal tudaaruuna fii ru'yati shams ma ku dhibtoomaysaan qorax inaad aragtaan iyo walqamari dayax idaa kaanat hadday tahay saxwan saxwi haddii ay yihiin qulnaa laa macnaha hadday yihiin kuwo cad oo aan daruur iyo wax idinka qalinaynin qulnaa laa maya qaala fa inakum adinku laa tudaaruuna ku dhibtoon maysaan oo isku dhibi maysaan fii ru'yati rabbikum rabbigiin aragtidiisa yowmaidin maalinta ilaa kamaa tudaaruuna fii ru'yatihima ru'yatayhima sida aad dayaxa iyo qamarka ama shamsada aad isugu dhibaynin aragti waayo qof kasta asoo meeshiisa jooga ayuu hadda arkayaa uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi yunaadii munaadin munaadi baa naadinaya liyadhaba ha aado kullu qowmin qown kasta ha u tagto ilaa maa kaanuu yacbuduuna wixii ay ahaan jireen kuwa caabuda fayadhabu asxaabu asaliib waxay raacayaan maca saliibihim wa asxaabu alawfaani asnaamta micigooda dadkii caabudi jiray asxaabtooda maca awfaanihim wa asxaabu kulli aalihatin ilaahyo dhammaantood maca aalihatihim qof kasta wuxuu caabudi jiray ilaahna uu ka dhigtay buu raacayaa xataa yabqa ilaa ay soo harta minka manka xataa intii yabqa xataa intii yabqa uu baaqi noqdo uu hara man kaana yacbud allah intii ilaahay caabudi jirtay casa wajal oo min barin aw faajirin daari iyo faajir fayuqaalu lahu waxaa loo odhanayaa maa yaxbisukum maxaa idin xabisay idinka maxaa meesha idin joojiyey waqad dahaba annaasu dadkii way baxeene fayaquuluuna waxay odhanayaan faaraqnaahum waan faariqnay dadkaas oo waan ka tagnay wanaxnu anagu axwaju minaa ma loogaga baahi baday xaggeena ilayhi xaggiisa alyowma maanta wainaa anagu samicnaa waxaan maqlnay munaadi munaadi oo yunaadi ku naadinaya oo dhahaya ee liyalxaq ha haleelo kullu qowmin qoom dhammaantii bimaa kaanuu yacbuduuna waxay caabudi jireen wa in kale ma ahee nantadiru rabbanaa annagu rabbigeen baan sugaynaa faqaala wuxuu yidhi faya'tiihum aljabbaaru ilaahay baa u imaanaya fayaquul wuxuu leeyahay ana rabbukum rabbigii baan ahay fayaquuluuna waxay odhanayaan anta rabbunaa adigaa rabbigeen ah falaa yukallimuhu falaa yukallimuhu ila alanbiyaa maalintaa hadli maayo ilaa nebiyada maahane fayaquulu waxay odhanayaan eh, hal baynakum wa baynahu aaya tacrifuunahu macnaha falaa yukallimuhu la hadli maayo ila alambiyaa nebiyada mooye fayaquul wuxuu odhanayaa hal baynakum wa baynahu aaya eh, beenkiina iyo beenkiisa aayad aad ku garataan ma jira tacrifuunahu fayaquuluuna waxay odhanayaan assaaqu saaqan ku aqoonsanaynaa dhudhunkaan ku aqoonsanaynaa waa meesha alla ka yidhi yowma yugshafu can saaqin wayudcauna ila asujuud fayakshifu wuu faydayaa ilaahay can saaqihi fayasjudu lahu waxaa u sujuudaya kullu mu'minin mu'min dhammaantii adduunka ku sujuudi jiray wayabqaa man kaana yasjudu lilaahi waxaa haraya qofkii ilaahay u sujuudi jiray riyaa'an istustus iyo wasuncatan ismaqalsiis fayadhabu wuu tagayaa kamaa yasjudu suu u sujuudo ayuu kay kaymaa yasfisu u sujuudo fayacuudu dahruhu dhabarkiisu wuxuu noqonayaa abaqan waaxidan hal dabaq oo kale abaqan waaxidan ayuu markaa noqonayaa waa sidii saxiifad oo kale ama alwaax oo kale ayuu noqonayaa uma yu'taa waxaa lala imaanayaa biljisri waa buundadii waa siraadkii waaye fayujcalu waxaa la yeelayaa bayna dahraani jahannama jahannama dusheeda qulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah waa jisrigu muxuu yahay qaala calayhi asalaatu wasalaam madaxadatun masillatun calayhi khataatiifun wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kaa la sheegayo la tilmaamayo waa zalaq waa meel lagu simbirxoodo oo gonadu aysan markaa celin karin khataatiif ayaa ku dhex sugan khataatiifun wax wax kala dafa iyo wa kalaabiibun birka waanee iyo waxasakatan iyo xasakad baa markaa ku sugan xasakadu waa nabaad oo sidii qodaxda sacdaamkaoo kale markaa ah kaasaa markaa ku sugan oo mufaltaxatun mufaltaxa markaa ah mufaltaxada macnaha waxaa oo loola jeedaa cardi itisaac bay markaa leedahay waa qodax aad u ballaaran oo markaa weyn lahaa shawkatun qodax bay leedahay cuqayfaa'un wax dhib badan oo aada u weyn takuunu waxay ahaanaysaa ama laga helaa binajdin najd qodaxda taalo oo kale ah yuqaalu laha asacdaan sacdaan baa la yidhaahdaa almu'minu mu'minka calayhaa korkeeda almu'min qofka mu'minka ah calayha korkeeda kaaarfi wuxuu u marayaa sidii arafka oo kale ilbiriqsi wa kalbarqi biriqda wa kalriixi dabayl oo kale wa ka kaajaawiidi alkhayli waa fardaha kuwa aad u dheereeya iyo wa rukaabi rukaabta iyo geelaha aadka u dheereeya oo kale fanaajin musallin dadkii waa mid badbaadahaya oo haddana koraaya wanaajin waa mid badbaadayo makhduushin makhduush ahay xaganayso wa iyo mid layskula jebinaayo fii naari jahannama xataa wamura aakhiruhum ilaa kan u dambeeya uu soo maro yusxabu saxban asagoo saxbi markaa ku socda gurguurasho famaa antum adinku ma tihiin biashad lii munaashadatin fi alxaqi qad tabayana lakum min almu'mini yowmaidin liljabbaari waidaa ra'ow annahum hadday arkaan ayagu qad najow inay badbaadeen fii ikhwaanihim walaalahood yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa ikhwaanuna ilaahyo walaalaheennana soo badbaadi kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna macanaa kuwa nala sooma nala tukadeen wayasuumuuna macanaa nala sooma wayacmaluuna macanaa nala camal qabtaa fayaquulu allahu tacaala ilaah wuxuu leeyahy idhabuu baxa faman wajadtum qofkii aad ka soo heshaan fii qalbihi qalbigiisa mifqaala diinaarin oo min iimaan ah fa akhrijuuhu ka soo bixiya naarta wayuxarimu allah ilaa wuu ka xaaraantinimeeyey suwarahum suurooyinkooda cala annaari faya'tuunahum way u imaanayaan wabacduhum qaarkood qad qaaba fi nnaari naartii ay qarisay ilaa qadamihi gumdihiisa wa ilaa ansaafi saaqayhi qaarna saaqaynka iyo lugdheerta nuskeeda fayukhrijuuna way ka soo bixinayaan man carafuu intay gartaan uma yacuuduuna way soo noqoneen fayaquulu allahu tacaala ilaah wuxuu odhanayaa haddana idhabuu baxa man wajadtum intii aad soo heshaan oo fii qalbihi mifqaala nisti diinaa uu ku jiro faahrijuuhu ka soo saara naarta fayukhrijuuna way ka soo saareen man carafuu intay aqoonsadaan uma yacuuduuna way soo noqonaan fayaquul wuxuu leeyahay haddana ilaahay idhabuu baxa faman wajadtum qofkii aad ka heshaan fii qalbihi mifqaala daratin min iimaan faahrijuuhu ka soo bixiya fayukhrijuuna min waxay ka soo bixinaan man carafuu waxay gartaan qaala abuu saciid wuxuu yidhi fain lam tusadiquunii haddaad i rumaynaynin xataa faqra'uu akhriya ina allaha ilaahay laa yadlimu ma dulmiya dadka mifqaala daratin darra naxariisteeda wax ah wa in taku xasanatan yudaacifhaa wanaag hadday tahayna wuu u laalaabayaa fayashfacu alnabiyuuna nebiyaashiibaa shafeecaya iyo walmalaa'ikatu malaa'igti waalmu'minuuna mu'miniinta fayaquulu aljabbaaru ilaah wuxuu leeyahay baqiitu shafaacatii shafaacadaydaa hartay fayaqbidu waa soo cantoobinayaa qabbatan cantoobin ayuu ka soo bixinayaa min annaari fayukhriju aqwaaman qoman baa laga soo bixinayaa naartii qad intaxishuu u xuloobay oo gubtay fayulqawna waxaa lagu tuurayaa fii nahri weli oo ayaa lagu tuurayaa biafwaahi اljannati jannada afafkooda ku yaala yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa maacu alxayaati biyihii nolosha fayumbituuna way dhalanayaan fii xaafatayhi geerarkiisay ka soo dhalanayaan kamaa tanbutu alxibbatu sida ay iniintu uga soo dhalato fii xamiili sayli daadka xamiilkiisii biyaha uu qaado qad ra'aytumuuha san ma arkin ilaa jaanibi sakhrati sakhrada dhinaceeda inay ka soo baxaan ilaa jaanibi shajarati geedaha dhinacyaalkooda famaa kaana ila ashamsi minhaa kaana akhbara wixii qoraxi ay qabatana wuu doogoobaa wamaa kaana minha ila aldil wixii hoos qabtana kaana abyad wuu caddaadaa fayakhrujuuna way ka soo bixinayaan fayakhrujuuna kaannahum sidii ayagoo allul oo kale markaa ah fayujcalu fii riqaabihim waxaa qoorahooda la yeelaya alkhawaatiimu faraatiyaalo fayadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan fayaquulu ahluuljanna waxay leeyihiin haaulaa'i cutaqaa'u raxmaan kuwa waa kuwii allah raxmaanka uu soo xoreeyey adkhalahum aljanna jannada ayuu geliyey bikayri camalin camal la'aan camiluuhu ay camal qabteen walaa khayran qadimuuhu khayr ay hormarsan ayduunan jirin fayuqaalu lahum waxaa loo leeyahay lakum maa ra'aytum wamiluhu macahu intii aad aragteen iyo intaa in la mid ah ayaad markaa leedihiin can cadi bni xaatim radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam maa minkum idinka mid maaha min axadin ilaa sayukallimuhu rabuh rabbigiibuu la hadlayaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan asig ilaahayna tarjumaan iyo walaa xijaab kuma dhaceeyo yaxjibhu markaa ka xijaabo can mucaawiyata bn abi sufyaan qaal samictu اnabiya sal اllah alيh wasalam baan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa yazaalu kama zuulo min ummatii ummaddayda ka zuuli maayaan ummatan ummad inay tahay qaa'ima ku taagan biamri illaahi ilaahay amarkiisa maa yadurhum uusan dhibaynin man kadabhum qofkii beeniya walaa man khaalafahum qofkii khilaafada xataa yaأtiya amr اllah ilaa ilaahay amarkiisa uu yimaado wahum ayagoo calaa dalika xaaladaa markaa ku sugan baabu inamaa qowlunaa lishayin shay aan u qowlno qowlkeenii aan shay u dhahno waaye iyo wa kalaamu rabbi casa wajalla ilaahay hadalkiisa can abi hurayra qaala samictu alnabiy baan maqlay yaquul asagoo dhahaya samictu alnabiya qaal ina cabdan addoon baa asaaba denban dembi ku dhacahaya wa rubbamaa qaal an waxaa badan inuu yidhi adnaba denban addoon baa dembi samaynaya faqaala markaasuu leeyahay rabbi rabbiyow adnabtu waan dembaabay wa rubbamaa qaal inuu yidhi baa suuragal ah asabtu dembi baan asiibaya fakfir lii ii dembi dhaaf faqaala rabbuhu rabbii wuxuu odhanayaa aclim wuxuu ogaaday cabdi addoonkayga calima wuxuu ogaaday cabdi addoonkayga ana lahu rabban rabbi inuu leeyahay yakfiru danba dembiga dhaafo waya'hudu ka dhaafa kama qaada bihi asaga hafartu waan u dhaafay licabdi adduunkayga uma kadib makasa wuu nagaanayaa maa shaa allah intuu ilaahay doono uma kadib asaaba wuxuu asiibayaa uu ku dhacayaa demban ow amase adanaba demban buu dembaabayaa faqaala markaasuu odhanayaa rabbi adnabtu ilaahu waan dembaabay ow asabto ama waan asiibay dembi kale aakhara ee kale faqfirhu li ilaahow ii dhaaf faqaala ilaah wuxuu odhanayaa markaa acalima wuxuu ogaaday cabdii adduunkayga ana lahu rabban rabbi inuu leeyahay yakfiru denba dembiga dhaafaa waya'khudu bihi ka dhaafoo ka cafiyo ka qaada qafartu licabdii adduunkayga waan u dhaafay uma makafa haddana waa nagaanayaa maa shaa allah intuu ilaahay doono uma haddana adanaba wuu dembaabayaa denban dembi warubbamaa qaala asaaba denban buu asiibay wuu ku dhacayaa qaala qaala rabbi buu leeyahay rabbiyow asabtu aw adadabtu waan asiibay oo waan ku dhacay ama waan dembaabay aaqara mid kale fakhfirhu ilaahow ii dhaaf lii aniga faqaala ilaah wuxuu odhanayaa hacalima wuxuu ogaaday cabdii addoonkayga ana lahu rabban rabbi inuu leeyahay yakfiru denba dembiga dhaafaa waya'hudu bihi ka saamaxoo ka qaada hafartu licabdii addoonkayga waan u dhaafay alaaan saddex mar buu odhanayaa falyacmal ha sameeya maa shaaa wuxuu doono waa intuu saa yahay waa intuu tooba nadiif la imaanayo oo markaa masuuxa can cadi bni xaatimin qaala qaala rasuul ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi maa minkum axad axad idinka idinka mid ah ma jiro ilaa sayukallimuhu rabbuhu buu la hadlayaa laysa baynahu wa baynahu asii ilaahayna turjumaan uma dhexeeyo fayanduru wuxuu fiirinayaa qofkii ay wuxuu fiirinayaa aymana minhu dhinaciisa midigtaa falaa yaraa ma arkaaya ilaa maa qadama wuxuu soo hormarsay oo min camalihi camalkiisa maahane wayanduru wuxuu eegayaa haddana ashama minhu dhinaciisa bidixda ah falaa yaraa ma arkaya ilaa maa qadama wuxuu soo hormarsaday maahane wayandur wuxuu eegayaa bayna yaday hortiisa falaa yaraa arki maayo ila naara naartii maahane tilqaa'a ku beegan wajhihi wejigiisa fattaqu naara warhoy naarta ka cabsada walow bishiqi tamr jeex timirooba ha ahaadee baabu rajul lqur'aani iyo wاlmujaahiri bihi iyo taxsiini tilaawatihi intaabuu buu baab u yahay ninka qur'aanka iyo wاlmujaahiri bihi qofka mujaahirka ah iyo qofka codkiisa ku wanaajiya akhrinta can abi hurayra radi اllahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اllah calيh wasalam laa taxaasud ilaa fitnayni haxasdin ilaa laba maahane xasnimada waa majeersiyo ilaahu iga dhig kaasoo kale ha dhihin ilaa laba qofood maahane rajulu min aataahu allah ilaahay uu siiyey alqur'aana fa huwa yatluuhu akrinaya aanaa'a alleyl saacaadka habeenkii wa aanaa'a annahaar fahuwa asagu fahwa yaquulu fahwa yaquulu fahwa yaquulu fahwa macnaha midka tamaniga ee tamaninaya ma majarsanaaya yaquul wuxuu leeyahay low haddii uutiitu laysiin lahaa mila maa uutiya haada ka wixii la siiyey oo kale la facaltu kamaa yafcalu sida uu sameeyaan samayn lahaa warajulu nin aataahu allah ilaahay maalan xoolo siiyey fa huwa yunfiquhu ku bixinaya fii xaqi fayaquulu wuxuu odhanaya qofkax majansanaya low uutiitu haddii laysiin lahaa mila maa uutiya wixii la siiyey oo kale camiltu fiihi waxaan ku samayn lahaa mila maa yacmal wuxuu sameeyo oo kale qaala sala allahu calayh wasalam almaahiru bilqur'aan qofka qur'aanka ku aho xariifka ku ahee si fiican u yaqaana maca alkiraami bararati malaa'igta karaamaysan ee baarayaasha la dhexgeynayaa ee wazayinuu ku qurxiya alqur'aana qur'aanka biaswaatikum codadkiina can abi hurayra anahu samica anabiy yaquul maa adina allaahu ma idmin lishayin shay maa shaygaasoo adina ugu idmay linabiyin nebi xasan sawti cod wanaaga bilqur'aani qur'aanka lagu cadwanaajiyo yajharu bihi uu la jahra macnaha codka qur'aankaoo kor loo qaado waxyaabahu idmay bay ka mid tahay baabu sawti almu'adini qofka mu'adinkaa sawdkiisii waaye iyo wallaahu khalaqakum ilaahay wuu idin abuuray iyo wa xadiidu lisraa isrihii xadiidkiisa can abi saciidin alqudri radia allahu canhu annahu qaala wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi licabdullaahi bni cabdiraxmaan innii anigu araaka waan ku arkaa tuxibu alghanama inaad ariga jeceshahay iyo albaadiyata baadiyaha faidaa kunta haddii aad ku dhex sugan tahay fii qamamika arigaaga aw baadiyatika ama baadiyahaaga oo faadinta lisalaati salaada aad u aadaamayso farfac sawtaka codkaaga kor ugu qaad bilnidaa'i aadaanka fainahu maxaa yeelay laa yasmacu ma maqlo mada sawti lmu'adin qofka mu'adinka coddheeraantiisa jinnin ma maqlo walaa insun ma maqlo walaa shay ilaa shahida lahu yowma alqiyaama way u marqaati kaceen maalinta qiyaama qaala abuu sacuud wuxuu yidhi hakadaa samictum min rasuuli illaah saasaa rasuulka alla oga maqlay sala allahu calayh wasalam wa can abi hurayra radia allahu canhu qaal samictu nebi baan maqlay yaquul asagoo dhahaaya qaala allahu caza wajalla waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dahaba qof baxay yakhluquka khalqiisuu khalqigayga u qabuuro falyakhluquu ha abuuraano hadday awood leeyihiin daratan galley ow amase layakhluquu ha abuuraano xabbatan xabbad aw shaciiratan ama shaciir shaciir ama durra ama xabbad intaba wa can anas ibni maalik radi allahu canhu yaquul wuxuu yihi leylatu usrii habeenkii la dheymiyey birasuuli illaahi sal allah calayh wasalam min masjidi alkacba ayaa laga dheemeeyey annahu jaa'a alaaatu nafar saddex qof baa u timid qabla an yuuxii ilayh intaan loo waxyoonin wahwa maa'imun asagoo hurdaya fi lmasjidi alxaraam faqaala awaluhum kooda hore wuxuu yidhi ayuhum hu waa kee kan faqaala awsadum wuxuu yidhi huwa khayruhum waa midka ugu khayr badan faqaala aakhirum wuxuu yidhi khuduu khayrahum khuduu khayrahum macnaa lilcuruuj qabta oo soo wada kan u khayrka badan kor saara fa kaana tilka alleyla habeenkaa waxay ahayd falam yarahu muusan arkin xataa atowhu leylatan ukhra ilaa habeen labaad ay u yimaadeen fii maa yaraa wixii u arkay qablu hortii wa tanaamu caynuhu walaa yanaamu qalbuhu indhuhu ka hurdaayo qalbiguu ku soo jeeday wakadalika alambiyaa nebiyaalku waa sidaayoo tanaamu waxay ka hurdaan acyunuhum walaa tanaamu quluubum quluubtooduna way soo jeedaayo ma hurdo falam yukallimuuhu sal alla calah wasalam xata ixtamaluuhu ilaa ay qaadeen fawadacuuhu waxay dhigeen cinda bi'ri zamzam ceelka zamzamka agtiisa fatawallaahum minhum waxaa tawaliyey oo maamulay jibriil calayhi asalaam fashaqa wuu jeexay jibriil maa bayna naxrihi dhuuntiisa ilaa ilaa laga gaaro ilaa laga gaaro labatihi waa meesha xambirta agteeda ah xataa faraqa ilaa uu dhammeey min sadrihi laabtiisii wa jawfihi faqasalahu wuxuu ku dhaqay min maa'i zamzam biyadihi gacantiisa xataa anqaa ilaa uu nadiifiyey jawfahu xabadkiisii joofka oo dhan uma kabacdi utii waxaa loola keenay loola yimid badistin baaf oo min dahabin dahab ka samaysan fiihi baafkaa waxaa ku jiray tawbun oo min dahab waaye waa baaf dahab ah maxshuwan ka buuxa laga buuxiyey iimaan iyo wa xikma faxashaa bihi wuu ku shubay sadrahu laabtiisa iyo waliqaadibatahu yacnii curuuqa xalqihii baa loola jeedaa dhuwintiisa xididadeeda uma adbaqa ku daboolay uma kadib curija bihi waxaa lala koray ila asamaa'i samaa'i dunya fadaraba baaban albaabkii buu garaacay jibriil oo min abwaabiha samaawaadka albaabaheeda ka mid ah fanaadaahu ahlu samaa waa soo baabiyey man haada waa kuma faqaala jibriil waa jibriil qaaluu waman macaka yaa kula jira qaala macii muxamed sala allahu calayhi wasalam qaala waqad bucifa ma la soo diray qaala nacam qaaluu famarxaban bihi soo dhowaada wa ahlan ahal ku soo dhowaada fayastabshiruuna bihi ahlu samaa laa yaclamu ahlu samaa ma oga bima yuriidu allahu bihi wuxuu ilaahay la doonay fi lardi dhulka xataa yucallimhum fawajada wuu helay fi samaaci dunya samadii dhoweed wuxuu ka helay aadam faqaal lahu jibriil baa ku yidhi haada abuuka aabbahaa waaye fasallim salaam fasallama calayhi wuu salaamay waradda calayhi aadamna nebi wuxuu ka guddoomay assalaam wa qaala wuxuu dhahay marxaban waahlan yaa nabiy yaa bunay nicma alibnu anta inan adigaa u nicmo badan fa idaa huwa fi samaa'i dunya samada adduunka wuxuu ku arkay binahrayn laba webi badridaan laba webi oo badridaan markaa ah badridaan macnaha yajriyaan soconaya ayuu arkay faqaala maa haadaani labadaan maxay yihiin annahraani ee webi yaa jibriil qaala haada niil walfuraaq waa niil iyo furaaq cunsurhumaa uma mada cunsurhumaa macnaha wuxuu ula jeedaa waa asalkooda uma mada bihi wuxuu la tegay fi samaa'i samadii labaad faida huwa binahrin aakhar webi kale calayhi qasrun min lu'lu'in korkiisa uu ku taalo qasri luul ah wazabarajud fadarar waa wax qurxoone fadaraba biyadii gacantiisu wuu ku garaacay faidaa huwa miskun waaba miski waa samadii xigtaye miski waaye oo miski oo absaru miski adfar ah waaye jayid ah oo aad u caraf badan ayuu yidhi qaala maa haada maa haada ya jibriil qaala hada alkawfar waawigii kawfar ahaa aladii khaba allaka ilaahay uu kuu keydiyey adiga rabbuka rabbiga wabilahi towfiiq